uu ku sheegay fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa qiimaha badan ee qur ah كتاب كيسا قيمها بضن القرآن كأه في قوله تعالى إلهي كشاقي هذا الكي إلهي ويري إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وحيلا إنما الصدقات الصدقات ككلية وحا إسكاله للفقراء فقراء كلية إسكاله walmasaakiin iyo masaakiintaa iskale waalcaamiliina calayhaa iyo kuwa ka shaqaynayaa iskale waalmu'allafati قلوبهم iyo kuwa la soo dhowaynayo yaa iskale wa fi riqaabi waxaa lagu bixinayaa sadaqaadkii inama sadaqaatu yani qoorihii ama addoommihii la xoreynayey iyuunbaa lagu bixinaya iyo walkhaarimiina dadkii daynta lagu lahaa wa fii sabiilillaahi iyo dadkii ilaahay jidkiisa u socday jihaadka ku jiray wabni sabiili iyo dadkii markaa qofkii ahaa musaafirka sideeddaa iyaa zakada iskale zakada la sheegaya waati ma sakaatulmaalkiibaa mise waa sakaatulfitridii mise waa wixii oo dhan waa waxoo dhanba ama sakaatulfitri ha noqoto ama sakaatulmaal ha noqoto e sideeddaa qolo ayaa iskaleh inama asadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin fuqarada iyo masaakiinta faqiir waxaa la yidhaahdaa bay culamada shaaficiyadu yidhaahdeen man laa yajidu ma yaqacu mawqica min kifayati wixii aan qofkii aan helaynin wax wax ugu wax wax maaragtay wixii u baahnaa wax wax ka noqon kara qofkii aan helayn xataa du wax helaya aan wax la sheego ahayn ayaa faqiir la odhanaya miskiinna waxaa la odhanayaa man yajidu ma yaqacu mawqica min kifaayatihi walaa yakfiihi qofkii helayey wax wax ugu filan laakiin aan ku wada filayn wax wuu helayaa oo kifaayadiisii wixii u baahnaa baahiyihiisii wax ka a ah, ayaa wax uu ku daboolo uu helayaa laakiin intii kale aanu waxba u haynin intuu wax u laayahay haba yaraata hadday doonto kol haddaanu baahidiisii yowmiga ahaa isaga biilkiisi wixii cuni lahaa wixii reerkiisu cuni lahaayeen halkay jiibsan lahaayeen wixii ay seexan lahayen wixii xidhan lahaayeen wax ku filan haddaanu helaynin miskiin buu noqonaya laakiin uu haysto kii aan waxbaba helaynina wuxuu noqonayaa faqiir labadaa qoloba waa la siinayaa zakada waalcaamiliina calayha waa kuwii zakada ka shaqaynayey hadday noqoto inay miyigii soo maraan arigii iyo geeli iyo lodii iyo soo ururiyaan hadday noqoto qoraalkeedi iyo kii karaaniga ahaayee qoray hadday noqoto kii xisaabiyaha ah hadday noqoto kii ilaaliyaha ahaa ee ilaalinayay shaqaalihii loo baahnaa ee dowladdu ay uga baahnayd zakada ayaa caamiliintaasina ay noqonayaan caamiliintu markaa noqon maayaan ninkii zakada bixinayay dadka uu dirtay ee uu yidhi masaakiinta ii soo ururiya ama ii soo qoro ama zakada ku faraqa caamiliintu waa ciddii dowladi dirato ee zake loo diro laakiin qofkii hantiilaha ahaa shaqaalaha uu diray hadduu doono hawshii dawladda ay u diri lahayd ba ha u dire eh caamiliintan noqon maayaanoo zakada waxba laga siin maayo isagay ku leeyihiin ujuuradooda iyo mushqaayadooda jeebkiisa gaarka abuu ah ka bixinaya ka bixin maayo zakada zakada caamilka ama shaqaalaha laga siinaya wax waa kii ay dowladdu zakada u dirtay keli ah kuwii iyagu isxilqaamay hadday qaar iyagu is-abaabulaan oo isxilqaamaanoo ay qoladii ganacsatadii u tagaanoo ay yidhahdaan urur baanu samaynayo caynkaasoo saasoo de waxa weeye intaasaanu ku talagalo masaakiintii annagaa soo qorayno annagaa isxilqaamnay xagga dawladda se kama socdaan haddii ay wax qaadanayaan tujaarta waa inay iyagu la oo ujuuro caadiya kula heshiiyaan laakiin zakada waxba ka qaadan maayaan oo walcaamiliina calayha baanu ku qaadanaynaa laga yeeli maayo waalmu'allafati quluubuhum kuwii la soo dhoweynayey waa qof islaamay laakiin islaamnimadiisii daciifta oo loo baqanayo deetana la yar doonayo inuu ku sugnaado islaamnimada waa la siinaya wa fi riqaab addoommihii qoorihii qooraha la sheegayaa waa waa kuwii addoommaha ahaa riqaab waa jamcu raqaba raqabana waa qoor marka de waynagii hore usoo sheegnayo marka qoor lale qof baa loo jeeda laakiin waa qof adoon addoonkaasina haddaba addoon oo dhan maahae waa adoon addoommada qaybaha mukaatabinta la yidhaah adoonka mukaatabka ah waa adoonkii sayidkiisa heshiis kula jiray heshiiskaasoo dhigaya inuu lacag intaa leeg muddo intaa leeg ku bixiyo kadibna uu xoroobo kii heshiiskaasi sayidkiisa kula jiray iyo markay zakadii timaaddo inta lacagtii laga bixiyo halkaa ka baxa daba lo odhanaya ninkii wixii uu kaa doonaya iska bixisay addoonkaa mukaatabka la yidhaahdo zakadii markaa waxbaa laga sii laakiin addoomihii caadiga ahaa inta la soo iibsado iyaga la xoreyn maayo ki aan mukaatabka ahayn zakada laguma bixiyo waalkhaarimiin dadkii daynta lagu lahaa een iska bixin karaynin qof dayn lagu leeyahay wax banaanna dayntaasi ay ka raacdo wixii isagu cunayey wixii aruurtiisa uu siinayey baahiyihii caadiga ah qofkii ku daymoobay ama si caadiya dee maarata wax isaga daynsaday oo ganacsii wax ku gelisiiyey oo ku khasaaray ee dayn lagu yeeshay wax mubaaxa oo banaan ayay dayntu ka raacday waa lagaga bixinaya laakiin kii xaaraan ku daymoobay khamri buu iibsaday markaasaa dayn lagaga yeeshay iyo wax lamida iyo balaayo shar buu ka shaqaynayay oo dayni ka raacdo waxba lagaga bixin maayo haddii xataa uu u daynsaday lacag si uu markaa mooryaan iyo balaayo u noqdo iyo qaaticu ariiq iyo dayday uu jidgooyo u sameeyo hadduu lacag u daynsaday deetana ay ku bargo'do lacagtaa uu xaaraanta u daynsaday lagaga bixin maayo zakadii hadduu toobad keeno oo ilaahay usoo noqdo wanaaggiisu muuqdo xaaladda iyadaa dayntii lagu lahaa waa lagaga bixin karaabaan waxaa kaloo soo gelaya dee qofkii dad markaa isleynayayoo ama laba reero islaayay oo wax kala dilay oo qof maaragtay dadkii aan qaarkood cidii dishay la garanaynin lakiin de qolo waliba qolada kale ay ku tuhmayso ka yidhaahdo war anaa bixinaya magta eh, iska kala fadhiista ee kala dejiya ee isagu xambaarta kaana isagana daynta waa lagaga bixinayaa xataa kaasi hadduu doono lacagba ha haysto taajirka taajir ugu weyn hadduu doono ha noqdo kol haddii uu fitnadii iyo dabkii uu demiyey waxa uu markaa isaguna xambaartay waa lagaga bixinaya wa fii sabiili illaah dadkii jidka ilaahay ku taagnaa waa waa mujaahidiintii nimankii jihaadayey ee aan ciidanka askartana ku jirin oo aan mushaharka lahayn weeyaan iyagu ama qoladii ciidanka ee qornaaye mushaharka lahaa iyagu markaa xaggan zakada fi sabiililahi dama soo gelayaanoo de iyagu mushahar bay ku qaataan shaqadoodani laakiin kuwii mutatawiciinta ahaa ee markii jihaad loo baahda gelayey hadii ay markaa waxa weeye waa lagu waa laga caawinayaa wixii ay markaa jihaadkaasi ku geli lahaayeene gaadiid iyo sahayba lahayd wabni sabiil qofkii musaafirkaa ah wey sabiil waa jidkii ina ariiq baa la markaa ina wado markaa af carabiga iska nooc markaa waa kinaayo loola jeedo markaa maadaama isagu de hayo wado hayo wadadiibaa loogu abtiriyo ina wadaa la yidhi waa markaa musaafirkiibaa loo jeeda kii musaafirka ahaa ama de markaaba socoto noqdo ama markaaba ha doonayo inuu safar galo ha yidhahdo war safar baan gelayaa sahayna ma hayste maxaa lays waxa laysiiyo sikada waxa layga siiyo haduu yidhaahdo wali safarkii muu bilaabin laakiin dee ku talagelkiisiibuu yuu ku jiraa safarkaasaan gelayaa sahayna ma haysto ha laysiiyo waa la siinaya safarkii markaa uu u galo kii socotadaba ahaana isaguna waa saas kale wuxuu wa ilaa man yuujadu minhum haddii sideeddii laysla wada waayo zakada madhabku wuxuu le waa in sideeddaa loo qaybiyo haddii sideeddii laysla waayo dee intii la helay unbaa la siin intii la helay ayuunbaa la siin walaa yaqtasiru ku kaaftoomi maayo calaa aqala min alaaثatin saddex qof wa ka badan wa ka yar dheh calaa aqala min alaaثatin saddex qof wax ka yar min kuli sinfin nooc kastaba qayb kastaba waa in saddex qof iyo wax ka badan wax laga siiya buuri ila alcaamila shaqa shaqaalaha mooyaane shaqaaluhu dee ay dowladdu diraysa loo baahdo mid quri hadduu ku filaado dee kaasun baa la siin maarmo waxba la siin maayo waa inagay ahayn maaligu hadduu isagu hantiilo hadduu sakadiisi isagu qaybinayo aanu dowladdaba ku wareejinaynin caamilkii maba jirayaba marka caamilka ka reebo toddobada kale haddii la wada helayo waa in qayb walba saddex qof ugu yaraan wax laga siiyo oo shaafici wuxuu leeyahay sideedani marka bal caamilka iska daa toddobadii kale waa in loo qaybiyo zakadii haddii ay dowladdu qaybinayso sideed meelood bay u qaybin haddii qofkii hantiilaha uu zakadii qaybinayana toddoba meelood buu u kala qaybinayaa zakadiisii meel masaakiintu ugu talagelaya meelna fuqaradu ugu talagelaya meelna wuxuu ugu talagelayaa dadka islaamnimadooda lasoo dhaweynayo meella addoommaha meella dadka daynta lagu leeyahay meella mujaahidiintii meella musaafiriintii saasuu ugu talagelaya haddii markaa qaar la waayo intoodii kuwa kale haddana dib loogu sii qaybin doono oo lagu celin doona lakiin waa inuu qaybiyo deetana intii fuqaradii ugu yaraan saddex faqiir waa inuu siiyo saddex miskiinna waa inuu siiyo saddex addoonna uu ku xoreeyo wahaakada saas markaa kuwa kalena waa la mid waa haddii xooluhu ay badan yihiin oy qaybsamayaan haddaana wixii qaybsamaynba dee markaa intii ay gaadhaan unbaa la sii waxba markaa iyada la siiqay qaybin maayo laakiin xoolihii badnaaye qaybsamayey qolo walba saddex ugu yaraan waa in laga siiyo walaa yaqtasiru buu ihi ku kaaftoomi maayo calaa aqala min alaaatin saddex wax ka yar min kulli sinfin sinfi kastaba qayb kastaba ila alcaamila kaa shaqaalaha a ah mooyaane de isaga waaba la waayi kara waaba laiska dayn karaaba haddii laga maarmo laakiin kuwa kale waa in lawada siiyo wa khamsatun shan kamida laa yajuusu dafcuhaa ilayhim zakadii in la siiyaa ma banaana shan qolo zakadii la siin maayo alghaniyu bimaalin aw kasbin kii kaaftoonsanaayee hodanka ahaa ee ku kaaftoonsanaa bimaalin adduun u haysto yuu ku kaaftoonyo uu ka kaaftoonyahi sekada uu ka maarmaa ka baahiyihiisii way wada daboolan yihiin muhimka ah sake la siin maayo aw kasbin ama shaqo ayuu ku kaaftoon yahay waxa ma haysto laakiin subax walba uu ka lahaayo wixii uu maalintaa u baahnaa uu soo hela markuu dhaqaaqo maalinkaa masaariiftiisii wuu soo helayay hadduu iska seexduu shaqaysan waayo waxaa la eegayaa hadduu shaqo tegi lahaa isagoo kale shaqo u munaasiba ma heli lahaabaa la odhanaya hadday jawaabtu haa tahay wuu heli lahaa laakiin isagaan shaqaysanaynin sekadii la siin maayo laakiin haddii aanu helayn shaqo isaga u munaasiba ee shaqo ka liidato oo dee ila dadkii ilaahay subxaanahu watacaala warafacnaa bacdakum fowqa bacdin darajaat liyatakida bacdukum bacdan sukhriya ilaahay dadka dee isku mid kama dhigina waxa weey qof walba qoys iyo raas iyo meel buu ka abuuray dadkaasi markaa shaqo ay qaban karaan oo aanay wax ka hooseeya qaban karin baa jiri kara la odhan maayo maca kuwaa u daadeg shaqadii qoyskooda iyo dadkoodana ay ka shaqayn jireen oo kale hadii aanu helaynin zakadii waa la siinaya hadduu tioo kale helaya laakiin isagu uu ka khashaafayo ama u iskaba daynayo ama uu caajis yahay lama siinayo zakada in aabihii ganacsado ahaa oo ganacsi wax ka shaqayn jiray dee la odhan maayo maaragtay waxa weya muddada xaalo orado waa talisa shaqe mas-uuliyada qod hadaad maaragtay waxa weeyaan eh, ama xamaalba noqo way ku adkaanaysa marka loo diri maayo lagu kelifi maayo waayo kadeed iyo mashaqay ku tahay laakiin haddii aabbihiiba uu xamaal ahaa isagana xamaalaha la odhanaya tani waa shaqa waxa weeyaan kolka horeba de qoyskiinu ay qaban jireen marka shaqadii u munaasibka ahayd hadduu helayo shaqaysaa la leeyi haddaanu helaynin markaasaa markaa zakadii la siinaya walcabdu waxaa kaloo zakadii la siiyen addoonkii caadiga ahaa ee aan mukaatabka ahayn lannu haddii la siiyo zakadii waxaa ka qaadanaya sayidkiisii sayidkiisuna dadkii zakada ma aha marka addoonkii waxba la siin maayo nafaqadiis iyo dambiilkiisuna sayidkiisay ku waajibaysa wa banuu haashimin reerkii nebiga qoyskii nebiga reerkii nebiga calayhi salaatu wasalaam reer bani haashim maxamed ibni cabdillaah ibni cabdilmualib ibni haashim waa nebiga calayhi salatu asalaam awowgiisii labaad haashimku awowgiisii koowaad waa cabdulmualib cabdulmualib baa ina haashima haddaba haashim wixii ka farcamay zake la siin maayo wixii reer bani haashima zake siinayo wa banulmualib reer bani lmualibna mualib waa haashim walaalkii haashim ibnu cabdimanaaf wey mualibna waa mualib ibn cabdimanaaf waa imaamu shaafici halkuu ka soo jeedo waa awowgii wey reer banilmualibna iyagana zake la siin maayo marka waa laba qoys oo walaala adde haashim iyo haashim cabdimanaaf iyo iyo mualib ibn cabdimanaaf marka waa la israaciyey oo nabiga alayhi salaatu wasalaam baa israaciyey reer bani haashim soday xaaraan waa lagu larayo reer bani hashim bay ayay macooda ahaayeen weligoodba kamay harin afar bay ahaayeen ilma cabdi manaaf waa haashim iyo mualib iyo cabdishams iyo nawfal markaa nawfal isagu ka bahbaabuu ahaayo la bahba muu ahayn oo isagu xaggaasuu ku haray saddexdan kalaa isku bah ahaa haashim iyo mualib iyo cabdishams iyaguna waxay ku kala hareen markii nabiga calayhi salaatu wasalaam la go iyo reer bani haashimba ee la doonayay inay reer bani haashim nabiga qabtaan oo ay yidhahdeen dacwadda jooji ee reer bani haashim la go waa kuwii meel yaroo de waxa weeye buura dhexdooda u bayday ee halkaa iska dayay reer bani haashim reer mualibna idinka hari mayna yidhaahdeenoo way la galeen annagu meella idinkaga hari mayna bay yidhahdeen reer cabdishamsina qurayshtii kale iyay iska raaceen oo dadka waxgo-doominayay ku jireen halkaasay markaa iyaguna ku hadheen markaa reer bani haashim iyo reer banilmualib halkaasay markaa ku bahoobeenoo ay isku raaceen haddaba zakadii labadaa reerna iyagana la siin maayo culimmada qaarkood baa yidhi dee waa markii hore de khubus bay lahaayeen reer bani haashimkan iyo reer banilmualibkan iyo wاclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba dulqurbahaasay ahaayeen dadkii qaraabadii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ahaa wax alla wixii la haniimaystaba markaa khumuskaasay khumuskooda kulahaanayeen khumusulkhumus bay lahaayeen marka way kaaftoonsanaayeenoo umay baahnayin zako laakiin haddii khumusulkhumuskii la waayo dee koodii baahan ayaanu gaajo inoogu dhex dhimanin zakadii waa la siinayaa bay culamada qaarkood yidhaah qaarna waxay yidhahdeen mayana waxaa la siinayaa sadaqa tabaruca zake la siin maayo laakiin sadaqadii caadiga tatawuc ahayd madhabku wuu ogolyahay qofkii reer bani haashim ahaa wixii aan sadaqa aan zakadii ahayn in la siiyo waa la ogol yahay ee zakadu inbaa la diidan yahay de markaa kale ha la siiyaan walkaafiru kii gaalka ahaa isagana zakadii waxba laga siin maayo hadduu xataa inugu dhex baktiyayo zake la siin maayo sadaqadii kale waa la siin kara sadaqadii kalea la siin karaa ee ahayd laakiin zakadii waajibka ahayd la siin maayo oo dee muslimiinta iskale waman talzamu lmuzakiya nafaqatuhu ka markaad qanigii saarteed addoonkii saarteed bani haashim iyo bani mualib saarteed gaalkii saarto ka wuxuu noqonayaa waman talzamu lmuzakiya qofkii ay markaa ninkan musakiga ah ay waajib ku ahayd nafaqatuhu nafaqadiisi iyo biilkiisu laa yadfacuhaa ilayhim iyagana u dhiibi maayo bismi اlfuqaraa'i wاlmasaakiin magacii markaa fuqarada iyo masaakiinta ku siin maayo qofkii biilkiisu kugu waajibay zakadii waxba ka siin kartaa maxaad u siinaysaa baa la isweydiin ma waxaad leedahay waxbaan u haysan oo miskiinnimo ama faqiirnimaan u siinaya hadday jawaabtu haa tahay kaa yeeli maynaan leenahay soo digan adigii xoola haysta biilkiisuna uu kugu waajibay dee biili haddaad tiraad waxbaan siinaya aan sekadaba siiyana waxaa lagu leeyahay may waajib waajib kale ku ridda lagaa yeeli maayo biilkiisu wuu kugu waajibay sekaduna si kaley kuugu waajibtay labadii waajibba ka soo bax baa lagu leeyay laakiin labadii waajib baan isku beegayaa oo aan iswaafajinaya may baa la leeyahay sax noqon mayso zakadii siin maysid qofkii biilkiisa kugu waajibay haddaad miskiinnimo siinayso ama faqiirnimo marka markaynu nihi hadaad faqiirnimo miskiinnimo siinayso macnahedu hadaad wax kale u siinayso waad siin kartaa zakadii halkan aniga hadal buu ii qorayaaba lakin aan kitaabka ka mid ahayn wayajuuzu bismi kownihim huzaatan waghaaribiin waa shara shuruuxday ka mid tahay taasi yacni waxaad u siin kartaa aabbaha oo baahan kol dad xoola haysato biiri baa lagu leya aabbaha gaalba hadduu doona ha noqdo waad biilinaysa hadduu muslim yahay uu jihaadkii u baxayo aanu wuxuu ku baxa haysan gaadiidka markaa zekada waad ka siin karta fii sabiilillahidii waad ku siin karta hadduu yahay khaarib dayn baa lagu yeeshay waad ka bixin kartaa safar buu doonayaa inuu galo sahaydiisiina ma haysto waad ka bixin kartaa oo zakadii waad ka siin kartaa maxaa yeelay safarka sahaydiisu waajib adiga kuguma aha adiga waxaa waajib kugu ahaa biilintii inaad biiliso dee waad u wadaa sahaydan kale saahidkee safarku u baahan yahay iyo camaliyad hadduu gelayo camaliyaduu galo lacagtii lagu yeesho waxaase adiga markaa waxa weeyi dee lagu yeeshay inaad bixisaa waajib kuguma aha safarkan uu gelayana inaad ka bixisaa waajib kuguma ah marka xaaladda markay saasoo kale tahay zakadii waad ka siin karaysa dayntii lagu yeeshay iyo sidoo kale haddii uu safar gelayo ama uu yahay fii sabiili اlahi mujaahidiinti uu kamid yahay mutaawiciinta ah waa haddii markaa nafaqadu ay kugu waajibta haddaan nafaqadii kugu waajibin inantaadii maalan la oo kale inantaadii aday nin leedahay dee nafaqadu ninkay ku waajibta adiga waba kugumay waajib hadday markaa baahan tahay sakadiisu isagoo caadi yeelay nafaqadeedii kuguma waajiba halkaasubaad ka eegeysa nafaqadeedu maanta waajib caruurtaadi waxaa la eegaya maanta nafaqadoodu waajib ma tahay hadday baahan yihiin mise ma aha haddaanay nafaqadii waajib ahayn oo cid kale nafaqadii lagu leeyahay adigii markaa baahida ay baahan tahay waad u sii karaysa waman talzamu lmusakiya qofka ay markaa ku waajibayso kan sakada bixinaya nafaqatuhu biilintiisu laa yadfacuhaa ilayhim ugu dhiibi maayo sakadii bismi اfuqaraa'i wاlmasaakiin fuqara iyo masaakiin inay yihiin u maayo laakiin macno kale uu siin kara kitaabu sown halkan waxanu ka gelinaa soonkii iyo axkaamtiisii soonku luqa ahaan waa alimsaak waa eh, in shaygii laga joogsado saama canhu hadal kala harsan maxaa idiin qoran walaa tasixu lilkaafiri ah, waa dabcadday qoraysa daarulminhaaj ba halkay ka dambaysaa markaa de laakiin walkaafiru daa hore markaa idinkuma jirta miya ah, dhib ma laha annaga halkaa hore walkaafiru buu noogu qoray Eh, walaa tasixu lilkaafiri markaa nuskhadaas ah kolley waa dhici kartaa inay taasi iyadu saxsan tahay inta badan daaralmanhaaj baa tan ka saxsan inkastoo dee ay iska dhici karta kii khaladka badnaa inuu mararka qaarkood la helo eh, walaa tasixu lilkaafiri markaa waay macna bixinaysaa waa tii horba lamidta gaalkii in la siiyo gudi mayso oo gaalkii sekada lama sii karo wuxuu yihi washaraa'iu wujuubi sawmi arbacatu ashya soomku markaa waa imsaak baynu dhawaa afxidhnaan ama shayga oo laga joogsado sharci ahaanna waa in waktigii sharcigu uu xadiday qofka uu ka afxidhmaado uu ka joogsado waxyaalihii mufairaadka ahaa ee qofka afurinayay soonkii haddaba shuruudihiisi buu inoogu bilaabey wuxu uhi wa sharaa'iu wujuubi sawm soomku waa rukni arkaantii islaamka kamida saynu ognahay shuruudaha uu ku waajibaa arbacatu ashyaa waa afar shay nusakda qaarna alaaatu ashyaabaa ku qoran bal alislaamu islaamnimadii waa inuu muslim yahay qofka soomku ku waajibaya qofkii gaalka ku waajibi maayo haduu soo islaamo qaleel la odhan maayo walbuluuqu qaangaadhki kii aan qaangaadhin soon ku waajibi maayo walcaqlu garaadki kii waa soo soon ku waajibi maayo walqudratu cala sawmi inuu soonkii dee awoodayo haddaanu soonkiiba awoodin inuu dib u awoodana aan la filanaynin soon ku waajibi maayo laakiin wax kalu uga wareegaya wa faraa'idu sawmi arbacatu ashyaa buy soonka haddaba arkaantiisiina afar arimood wey aniyatu niyadi walimsaaku can ilakli washurbi waljimaaci in laga joogsado laga eh, reebtoonaado cunid iyo abitaan iyo waljimaaci galmo iyo wa tacamudi ilqay iskama tajin soonkii arkaantiisu waa afar shay buui qolyaha qaarkoodna laba baabay isugu celiyaan anniyatu walimsaak ila saddexdan kaleba halkaasuma imsaakaasubay ka farcabayaan waa niyo iyo ka joogsi wixii markaa qofka afurinaya ah ka joogsado markaa niyadii waa rukni waliba waa in habeennimada la sii hadii soonku uu yahay soon waajib haddii soonku uu yahay soon sunno ahna maalinnimadaba waa la niyoon karaa laakiin soonkii waajibka ah la sii rukniga labaadna waa alimsaak can ilmufatiraad wixii qofka afurinayey ah in laga reebtoonaado waa labada rukni marka rukniga labaad baa markaa isagu sheekhu uu saddex ka kala dhigayo alimsaaku can ilakli washurbi kaa mid buu ka dhigay in cunidii cunadii iyo cabitaankii laga reebtoonaado waljimaaci galmadiina laga reebtoonaado wa tacamudilqay iska matajintiina uu qofku ka reebtoonaado inuu iska matajiyo ogaan isaga matajiyo hadduu ka xoog roonaado dhib ma laha waladii yuftiru bihi saaimu casharatu ashyaa qofkii hadaba soomanaa waxa uu ku afurayo ee soonkii ka jebinayaa waa toban arimood buu kow maa wasala camdan ila ljawfi wara'si wixii si ogaan ah oo kas ah u gala ila ljawfi gudaha ama caloosha wara'si iyo madaxa madaxu markaa jawfkii unbuu ka mid yahay jawf waa gudaha waa inaad gudaha in waxgalaan ka ilaaliso inay gudaha waxgalaan waa inaad ka ilaaliso gudihii haddaba muxuu noqonaya gudihii waxa weeye cunahaaga laga bilaabo halkaa markaa xadu ay ka soo baxdo ilaa sabiileynkii kaadida iyo markaa saxarada ay ka baxaysa intaa udhaxayso oo dhami waa jawf lama ogolo wax inaad markaa aada gudaha geliso sidoo kale madaxa gudihiisiina waa jawf oo madaxa gudihiisiina in isagana wax la geliyo lama ogola marka maa wasala camdan wixii markaa gaadha si ukas ah ila ljawfi wara'si jawfkii markaa aynu ka soo qaadno markaa calooshii intaa lala xidhiidhiyayo ilaa cunahana iyo markaa ilaa sabiileynkii markaa waxa weeye kaadida iyo saxaradu ay ka soo baxayeen intaa udhaxayso o dhan waa jawfkii wara'si iyo madaxii intaaba waa inaad ka ilaaliso in wax gaadhaan oo markaa wax ay galaan wاlxuqnatu fii axadi sabiileyn waxaa kaloo soonkii kaa jabinaysa xuqnadii ama maarata waxa weya wixii lagu durayey fii axadi sabiileyni labada jid mid ahaan labadii jid dee waa xubinkii taranka iyo xaggii dambe haddii qofkii wax markaa lagaga mudo laga geliyo xuqnadu waa dawadii xagga dambe qofka laga gelin jiray mararka qaarkoodna way dhici jirtay in markaa xaggan markaa ka soo baxaysa laga geliyo waa dawo ayaa inta badan ah dawo ahaan baa loo isticmaali jiray haddii markaa dawadaasi qofkii xaggan lagaga shubo oy markaa dee sidaasi markaa waxa weeye dibaddii ay ay gudihii gasho waa abaysaa markaa soomkii waa abay oo madhabka shaafici raximah llahu tacaala xataa markuu istinjoonayo haddii fartiisii wax kamidihii ay markaa gudihiisii gasho soonkii wuu ka abaya maxaa yeelay guda ayaad waxgelisay waa fartaasood cunaha gelisay oo kadaad cunaha gelisay de way abaysaa un waa lamid waa guda baa la yidhi gudaha inaad waxgelisa laguma ogola waxaase ama markaa wax ku haraya ha noqdo oo kuba dhex baaba ama wax ka soo noqonayaba ha noqde walqayu camdan matagii markaa ukaska ah hadduu qofka ogaan isaga matajiyo isagana soonkii waa ka jabay walwadu galmadii camdan si ukas ah fi lfarji uu qofku uu markaa u galmooday waxa wey fi lfarji markaa farjiga imika qubul iyo dumarba way soo gelayaan labadii maxalba labadii markaa maxal Eh, maarata halkii da ka dhalinaya haddii uu qofkii dumarnayd uga tago ama xaggii dambeba haddii uu markaa xubinkiisii geliyo soonkii waa jabay oo soon meeshaa ma jiro hadduu ukas yahay hadduu is-ilowsan yahay inuu soomanaa uu iska jimaaco isagii oon isdareensanayn soonkii ka jabi maayo wuxuu la mid yahay uun kii wax cunay isagoo oon isdareensanayn oo soonkiisii ilowsan walinzaalu can mubaasharatin waxaa kaloo soonkii kaa jabinayaa inuu qofkii biyo keeno oo biyihii taranku ay ka yimaadaan can mubaasharatin taataabasho ay markaa ku soo baxaan taataabasho ama xubinkiisii uu taataabtay ama qof dumaraba uu taataabtay deetana ay markaa biyihii sidaa kaga yimaadaan kaasina de waxa weeye soonkii uu ka jabaya walxaydi nacam walxaydu buu markaa noqonaya dhiiggii markaa caadada haddii uu ka yimaado qofkii dumarka ahayde soomanayd soonkii uu ka jabaya wanifaasu dhiiggii dhalmada haddii uu ka yimaado iyadii oo soomanoo de ay markaa umusho oo yimaado soonkii waa ka jabay waljunuunu waalidii haddii qofkii uu xanuunsado maskaxaan u xanuunsado isagii oo sooman soonkii uu jabaya waliqmaau kula lyawmi in maalinta oo dhan qofku uu suuxsanaado kaasina soon uma jiro habeenkii wuu niyooday inuu sooma berri laakiin waagu intaanu beryin buu suuxay ama kooma galay muu soo markaa toosin ilaa haddana qoraxdii intay soo baxday ay dhacday markii qoraxdu dhacday kadib uu soo miiraabay uu soo miyiirsaday oo dareenkiisi u soo noqday maalintaasi qallaheedii baa lagu leeyay soonkaasi uma xisaabsana waridatu diinka bixi haddii qofkii diintaba u ka baxo isagii oo sooman dee soonu jiri maayo wayustaxabu fi sawmi alaaatu ashyaa saddex arimood markii qofku uu sooman yahay waa sunno oo inuu ku dadaalo ayaa wanaagsan tacjiilulfitri afurkii inuu dedejiyo markuu hubsado qoraxdii inay dhacday inuu hore u afuro wa taakhiiru suxuuri suxuurta inuu dib dhigo oo salaadda subax u soo dhoweeyo sunno weey wa tarkulhujri min alkalaami hadalka kiisii xumaa hujrigu waa fuxshiga ama hadayaanka laftiisana waa loo isticmaa hadalka kiisa xun ama kiisa hataataci aan macnaha lahayn in isla iskaga tago inta uu qofku sooman yahay iyaa iyaduna muhiimaho oo de hadalka xun in laga tagaa waaba waajibe sheekhu muxuu waa sunno uleeyahay wuxuu u jeedaa xagga soonka markaynu ka eegno xagga soonka markaynu ka eegno maadaama aanu soonkii jebinaynin dee inaad iska ilaalisaa soonkii way u fiican tahay waxaan sidiisa xaaraan ha ahdo waa inaad iska ilaaliso waa xaaraano waa dembi hadalkii xumaa ee cayd iyo wixii lamidka ahaa ahaa markaynu weliba soonkii eegnana dee wuu sii adkaanayaaba xumaantiisu way sii adkaanaysaa iyo dembinimadiisu soonkii maadaama aanu jabinaynin xaggaasaa markaa istixbaabku uu ka yimi wayaxrumu siyaamu khamsati ayaami shan maalmood in la sooma iyadu xaaraan weyn alciidaani labadii ciidood ciidulfidrid iyo ciiduladxadii soonkooduba xaaraan weeyaan qofkii soomayna waxba ka ansixi maayaan waxba u guntami maayo waanu dembaabe wa ayaamu tashriiqi halaaati iyo ayaamu tashriiqii saddexda ahaa tashriiq waa yani waxa weeye hilibka ayaa waxaa la odhan jiray markii de adaaxida waati ciidulfitr ciiduladxadii bay ku xigtaa ciiduladxadii waa tan hilib badan la qalayo hilibkaa badan bay markaa ay u dhigi jireen qoraxda si uu de u oo ay de u kaydsadaan marka tashriiq waa qoraxdii in loo bandhigo weyaan shayga ila shuruuqi waa cadadii soo baxaysay weeyi in markaa cadaadii loo bandhigo ayaa markaa tashriiq u noqon markaa waa saddexdii maalmood ee ciidulfitri ciiduladxada ku xigtay koob iyo tobankii dulxije iyo labayo tobankii saddex iyo tobankii saddexdaa maalmood iyagana in la soomo lama ogola xaaraan weeyaano qofkii soomay ka asixi mayso wayukrahu waxaa la necab yahay oo weliba xaaraana isaga laftiisu sawmu yowmi shaki waa karaahatu taxriim sawmu yowmi shaki maalintii laga shakisanaa ma rabadaan baa mise rabadaan ma aha ee waa shacbaan habeenkii laga shakisanaaye shacbaan ay soddon noqonaysay maalintii ay soddon noqonaysay ee laga shakiyey malaha waa ramadaan iyo ma aha in la soomaa xaaraan weeyi ilaa an yuwaaf markaa yukrahu buu ka cabiray karaahata taxriim baynu odhanaynaa sidaa u sameeyey dee waxba iyada maaragtay soonkeediibaa mararka qaarkood banaanaanaya ilaa an yuwaafiqa in waafaqo mooyaane caadatan lahu caado uu lahaa aw yasilahu ama uu la xidhiidhiyo mooyaane bimaa qablahu wixii ka horeeyey an yuwaafiqa caadatan lahu inuu caado uu leeyahay waafaqo mooyaane maalinta isniintuu iska soomi jiray ninkan caaduu ulahaa yowmu shakigiina wuxuu ku soo beegmay maalin isniina waa caadadiisii dee markaa rabadaan ka soomaynin laakiin maadaama ay caadadiisi tahay sidaa u soomaya wuu soomi karaa laakiin kii aan caado u lahayn inuu soomo looma ogola yowmushakiga maalinkaa laga shakisan yahay ee laga yaabo inay caruura iyo dadka aan maaragtay lagu kalsoonayn yidhahdeen waanu aragnay bishii ee warkoodana aan la qaadan karaynin oon lagu kalsoonayn maalinkaasi waa yowmushaki in la soomaa banaanaan maayo waxaa la soomi karaa haddii qofku caado ulahaa maalintanoo kale inuu soomo oo maalin isniin ay tahay ama khamiis ay tahay wakhtiyada u soomi jiray ama aw yasilahu bimaa qablahu wixii ka uu ku xidhiidhiyo waxaa ka marka madhabka shaafici la eego yacni waa inuu soo soomay bishan shacbaan nuskeedii hore wax ka soo soomay afariyo tobnaadkeedii iyo tobnaadkeedii iyo iyuu soo soomay markaasuu nuskii dambe oo dhanna wada soomay maalintana wuu iska raacsan karaya laakiin hadii aanu nuskii hore shan iyo tobankii waxa weeye hore waxba ka soomin lix iyo tobankii wixii ka dambeeya inuu soomaba lama ogolo madhabku umaba ogola marka maalintaa u dambaysana dee soomi maayo waman waia kii hadaba galmooday fi nahaari ramadaana maalin ramadaana aamidan isagoo u kasaya cudurdaarna aan lahayn fi farji xubinkii markaa taranka uga galmooday marka waxa weeyaan qof dumara facalayhi alqadaau ninkaa waxaa ku waajibay qalle iyo walkafaaratu iyo sidoo kale kafaaradii baa ku waajibay haddii uu galmo sameeyo oo farjigii ugal uga galmoodo horta soonkii dee wuu jabay waxaa kale oo ku waajibay qallihii uu dee soonkaa qallaynayey iyo kafaaradii oo kafaara gud inuu ka bixiyo ah wahiya kafaaradaa uu bixinayaa cidqu raqabatin mu'mina addoon muslina ah waa inuu xoreeyo fain lam yajid haddii aanu helin fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo xidhiidha ah, waa inuu soomo fain lam yastatic hadduu soomi kari waayo fa icaamu sitiina miskiina lixdan miskiin waa inuu quudiyo likulli miskiinin muddun mid walbana isagoo siinaya mud inagii ku qiyaasnay nuskiilo iyo waxoogaa nuskiilo iyo waxoogaa ayaa mid kastaba uu siinaya lixdankaa miskiin oo qayriin oo bed qaba oo aan ceeb lahayn oo haalibu quuti lbeled quudkii beledka de wixii markaa sakatulfitra lagu bixin jiray oo kale ah iyuu bixinaya waman maata kii dhinta wa calayhi siyaamun iyadoo soon lagu leeyahay ucima anhu waxa laga quudin kula yawmin maalin ucima canhu waxaa laga quudini can kuli yawmin maalin walba waxaa laga bixin mudun mudka aynu sheegnay oo kale qofkii hadduu dhinto iyadoo soon lagu leeyay soonkaasi ama nadar ha noqdo ama soon kafaara ah ha noqdo ama kii rabadaanta ha noqdo soon baa lagu lahaa qofka kadib baa uu geeriyooday isagoo wakti u helay uu sameeyo laakiin muu samaynin haddii qallo maala rabadaan oo kale u ahaa oo cudurdaar ku dhaafay wakti uu qalleeyo wuu helay laakiin muu qalayn xaaladdaa iyada ah wixii uu ka tegey adduunkii uu ka tegey iyaa laga bixinayaa fidyo maalin walba mud baa laga bixin waa haddii ay sidaa doortaan dadkii dhaxalkiisa lahaa oo yidhahdaan tarikadan ha laga bixiyo waxaa kale xaq u leeyihiin inay yidhaahdaan waxba tarikadayaana laga bixinin waanu ka soomaynaay soonkii lagu lahaa annagaaba ka soomayno dadkii qaraabadiisii ahaa hadday ka soomaan waxba markaa wixii uu ka tegey laga qaadi maayo fidyadii way iska qaybsan markaa dhaxalkii waman ma kii dhintay wa calayhi siyaamun iyadoo soon lagu leeyahay ucima canhu waxa laga quudini can kulli yowmin maalin walba muddun mud baa laga bixini waa haddaanay ka soomin hadday ka soomaanna waa caadi haddii lixdankan intuu jimaacay maalin rabadaan iyo haddana kadibna dhintay dee lixdanka waa tan lagu yeeshay laba bilood hadday labadii bilood ka soomayaan de way u furan tahay haddaanay ka soomayninna waa in markaa waxa weeyi dee lixdankii markaa miskiin laga quudiyo lixdankii miskiin in markaa ay ka quudiyaan bay noqon wuxuu yihi washaykhuulharimu sheekhii ama odaygii duqa ahaa qofkii gaboobay unbaa laga wadaa idaa cajaza hadduu ka itaal gabo can isawmi soonkii yuftiru wuu iska afuri wa yucimu wuu quudini can kulli yowmin maalin walba wuxuu ka bixini muddan mudkii aynu sheegnay buu ka bixini nuskiiloogii iyo wixii la jiray nuskiilo iyo ziyaado xoogaa ku daray walxaamilu tii uurka lahayd marka waxaa la mid noqonayaa odaygaa ama maarata islaanta da-da ah waxaa la mid ah qofkii xanuun hayey xanuunkiisaana inuu ka bogsado aan laga aan la filaynin kaasina qofkaa da-da un xukun yahayo saasuu isaguna intaasoo kale u bixinayaa maalin walba walxaamilu tii uurka lahayd walmurdicu iyo tii ilmaha jaqsiinaysay idaa khaafataa calaa anfusihimaa hadday nafahooda u baqaan aftarataa way iska afurayaan wa calayhima alqadaa qalana waa lagu leey hadday u baqaan waa iska afuri qalena waa lagu leeyo qof xanuunsanayo kale un ilan qofkan xanuunsanayaa muxuu afuray naftiisuu u baqay qofkan xanuunsanayaa waa qof naftiisii u baqay marka hadday naftoodii u baqaan dee waa waxa weeyaan waa dad markaa waxa weyaan soonkii ka baqayo kaxanuunsa ku xanuunsanaya qofkii soonka ku xanuunsanayeyna dee wuu iska afurayay hadhowna wuu qalaynay wain khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihimaa ubadkoodii hadday u baqaan oo tanna ilmihii inuu kasoo qubta ay ka baqato tan kalena ilmihii inuu gaajiyo maaratay darxumo u dhinta ay ka baqato aftarata iyana way iska afuri wa calayhim alqadaau qalihiina waa lagu leeyahay waxaa u soo raacaya kuwan ubadkuun u baqeen naftooda u baqan walkafaaratu kafaaradii waa kafaaradii yaraydoo waa fidyadii kafaarada yar fidyaa la yidhaahdaa fidyadii baa ku waajibi can kulli yowmin muddu maalin walba waxay ka bixini mudkiibay ka bixini gabadhii uurka lahayd iyo tii ilmaha nuujinaysay iyaguna hadday lafahooda u baaan de waa dadkii xanuunsanayunbay ka mid yihiin qofka xanuunsanayaana de markuu laftiisa u bao wuu iska afuriy hadhowna uu qalaynay hadday laakiin ubadkooda u baaan de dadkii xanuunsanayay lamid ma iyaguma anuunsanayaan ma baanayaan naftooda ma baqanayaan ilmahanay u baqeen haddaba ilmahani si aanu de u halaagsamin way afuri qalihiina markaa dee khasab buu noqon waxay raacinayo halkaa ku dari fidyadiibay ku darayaan maadaama aanay naftooda u afurin ay naf kale u afureen fidyadiibay raacinayaanoo maalin walba mud bay ka bixinayaan wa mudku rilu wa uluثu bilciraaqiyi waa rodol iyo iyo markaa rodol saddex meeloodo meeshii horena waynu usoo markaa qiyaasna walmariidu kii xanuunsanayey ee inuu bogsado rajaynayay iyo wal musaafiru kii safarka ku jiray safaran طawiilan safarkiisuna uu dheeraa labadaasina yuftiraani way afurayaan wayaqdiyaani waanay qalaynayaan yani waa u banaan yahay kii xanuunsanayey ee soonka isaga baqayey ama xanuunkaa ku siyaadaya ama ka bogsashadii uu ka bogsan lahaa baa dib u dhacaysa ama culays iyo kadeed buu ku keenayaa soonku kaa hadduu yahay sidaa yahay kii xanuunsanayey wuu iska afuri hadhow markuu caafimaadana wuu qalayni kii musaafirka ahaa haddii safarkiisu dheer yahay oo safarkii salaada lagu gaabinayay inuu salaada soo aragnay uu yahay siddeetan kilomitr iyo wax lamid a ah hadduu yahay wuu iska afuri hadhowna wuu qalayni laakiin de kaa musaafirkii maalinta uu baxay hadduu maalinnimadii isagoo sooman baxay maalinkaa uu dhammaysanayaa maalinkaa afuri maayo waa waa in waa maalintii u soo gashay isagoo musaafira ah, buu afuri karaya laakiin haddii cadaadu ay maaratay eh, salaaddii subax usoo gasho isagoo musaafir ahayn dee soonkaasi maalintaasi wuu ku waajibayo maalintaa iyada afuri maayo walmariidu kii bukay iyo walmusaafiru kii musaafirkaa ah, safaran awiilan safar dheer ku jiray yuftiraani way iska afuri wayaqdiyaani labaduba way qalayni wasawmu soonka ayaa fi safari markii safarka lagu jiro afdalu ka wanaagsan min alfiri afurkii in lam yatadarar bihi intaas ma idinku wada jirtaa ah. inay meelaha kale ka keeneen waa iska cadda intani marka hadda kitaabka kuma jirte laakiin kol hadaynu akrinay carabkumaynu iska marinaye qofkii musaafirka ahaa inuu soomo iyo inuu afuro keeba u wanaagsan waxaynu eegeynaa soonku mashaqo ma kugu hayaa mise kuguma hayo hadduu dhibaato kugu hayo soonka ama uu kugu adag yahay oo aad ku dhibaatoonayso inaad afurtaa kuu fiican haddaanad ku dhibaatoonaynna inaad soonto iyaa kuu wanaagsanoo saasaa afdala faslun halkan markaa ictikaafkii ayuu kaga hadlayaa oo wuxu uhi walictikaafu sunnatun mustaxabatu wاlictikaafu ictikaafka ictikaafku waa maxay ictikaafku waa in masjid lagu nagaado wakti iyadoo ilaahay subxaanaه wa taعala loogu dhowaanayo ku nagaanshaha masaajidka lagu nagaado haddaba ictikaafkaasi waa cibaado masaajidka fadhigiisu waa cibaado wاlictikaafu in niyadiina la helo wاlictikaafu haddaba ictikaafkaasi ku nagaanshaha masaajidka lagu nagaanayo iyadoo ilaahay loogu dhowaanayaa sunnatun sunno weeyi mustaxabatun la jecel yahay weliba bisha ramadaan buu sii adag yahay weliba tobanka dambe ayaa aada u sii adkaanay iyadoo lelatuqadriga la raadinayo mar kastoo qofku masaajidka iska fadhiisanayana inuu ictikaaf iska niyoodo iyo u wanaagsan walahu sharaan hataa doona cashar ba adaa doonta dhegeyso adigoo cashar kaba ictikaaf iska niyo walahu sharaani laba shari unbuu leeyahay ama laba rukni dhe shardiga maanta ruknigii baa loola jeeda ka koobaad anniyatu waa niyadii inuu niyeeyo ictikaafki wlubsu fi masjidi rukniga labaadna waa inuu masaajidkii ku nagaado ilaa intee wax nagaansho la odhan karo in uu nagaansho lagu sheegi karo inuu masaajidka ku nagaado ayuunbaa rukniga labaadna uu yahay hadday doonto wakti koobanba ha noqoto walaa yakruju qofku ka bixi maayo min alictikaafi ictikaafkii almanduuri uu ku nadiray ilaa lixaajatin markaa nadarku ictikaafku wa inaga nii waa sunne wuxuu waajib noqon karaa un haddii qofku uu nadrade uu ku nadro inuu ictikaafayo laakiin haddaanugu nadrin sununbuu iska noqonaya oo xataa haddii aad ictikaafkii bilowdo aad niyeyso oo tobankii dambe aad masaajidka kusoo xarooto oo ictikaafkii aad gudagasho haddaad iska baxdo ood iska jebiso lagu odhan maayo waa dembaabtay maxaa yeelay kolka horeba iska sunuun buu ahaa sunihii un baad markaa halkaa ku joojisay bay noqonaysa laakiin haddaad nadarto ood waxaan ilaahay ugu nadiray inaan tobanka dambe ee bishan ramadaan ictikaafo aad tidhaahdo dee uu kugu waajibay haddaba kaa waajibkaa ah. walaa yakruju qofku ka bixi maayo min alictikaafi lmanduuri ictikaafkii uu ku nadiray ilaa lixaajati اlinsaani baahida bani aadamkunbuu u bixi karaa baahida bani aadamku waxay noqonaysaa waa iyo cuntadii suuligii iyo cuntadii aanu ka maarmayn iyuunbuu u bixi aw cudrin waxaa kaluu u bixi karaa cudurdaar min xaydin dhiig markaa de qofkii dumar haddii dhiigii caadadu ku yimaado aw nifaasin ama dhalmadii ku timaado aw maradin ama xanuunba uu qofkii ku yimaado laa yumkinu muqaamu macahu aanu masaajidkiisi kusii nagaan karin xanuun aanu masaajidkii ugu sii jiri karin hadduu dee ku yimaadana dee bixi karaya marka intaasun baa loo bixi waxay culimmadu leeyihin xataa haddii ay qofka geeriyooto ma baxay ama aabiyida geeriyooto waktigan uu uu ku nadray inuu masaajidka ku ictikaafsanaado cibaadadanaa ku waajibtay markaa kama bixi karo waa inuu markaa cibaadadii dhamaysto haddii uu baxo dee qof markaa nadarkii aan fulinin buu noqonaya qof buka soo booqan maayo janaaze raaci maayo waxa weeye khayr kale cashar uu soo dhigayo u bixi maayo muddadaasi sidii uu ugu nadiray ayuu u dhamaysanaya waxyaalihii daruuriga ahaa ee marka horeba dee layska ogaa in ay lagama maarmaan tahay in loo baxo ayuunbuu u bixi laakiin hadduu shardi dhigtay marka hore saasaan ku nadiray haddii aanay wax igu iman igu kalifay inaan baxo hadduu sidaa yidhaahdo markaa waxaa la yidhi de wixii markaa soo dariye wuu u bixi wixii markaa muhiimeed arrin culusee timaada markaa wuu bixi lakin haddaanu shardigaa dhiganin bixi maayo wuxuu uhi walaa yakruju min alictikaafi ilmanduuri ictikaafkii uu ku nadiray ka bixi maayo ilaa lixaajatilinsaani baahidii bani aadamka mooyaane aw cudrin ama cudurdaar min xaydin dhiiggii caadada oo kale ah, aw nifaasin ama dhalmadii aw maradin ama cudur laa yumkinu lmuqaamu macahu xanuun aanu masaajidka ugu sii jiri karin wayabطulu ictikaafku wuxuu ku buraa dee laba arimood bixitaan haddaad xaajo la aad iska baxdo wixii lagu ogolaa mooyaane wax kale hadaad u baxdo wuu burayaa ictikaafkii yani halkaasuu ku goaya ayaa waxaa kaluu ku go-ayo sheekhu uu sheegay wayabtulu bilwai galmadii galmadii qofku markuu ka yahay dee waaba xaaraanboo lama ogola hadii hadaba uu la yimaado ictikaafkiisiina wuu buray itikaafkiisiina wuu buraya waxaa lamida markaa galmadaasi haddii markaa uu taataabasho iyo wax sameeyo oo deetana ay markaa biyo ka yimaadaan iyadana ictikaafkiisii waa buray laakiin haddii qofkii masaajidkii iska socdo riyoodo oo biyo ka yimaadaan uu riyooday biyaa ka yimid masaajidkiina wuu ku jiraa ictikaafkii kama burin laakiin maxaa la odhanayaa degdeg masaajidka uga baxo meesha ugu dhow kusoo maydhade oo haddana soo noqo yaa la odhanaya laakiin ictikaafkii ka buri maayo halkaasaynu ku joojin doonaa wsala اllah waslm alى nabiyina mxamed wallah alam